bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay aswat اlfatxi ama gaswatu fatxi maka maka furashadeedii iyo dagaalkii lagu furtay iyo siday ahayd oo musanifku soo tilmaamay asbaabtii sababkii fatxu maka dhaliyey heshiis ayaa awal jiray toban sano inaan la isdagaalin nebiga iyo quraysh qolooyinkii marka dhex degganaa waxay ku kala biireen labada qolo khusaaca qoladii nebiga ku biirtay bay noqotay banu bakarna waxay ku biireen qoladii kale iyadu markaa quraysh ahayd khusaaca iyo reer bani bakar aarsi jaahiligii ka dhexeeyey dartiis ayaa reer bani bakar iyadoo heshiiska laga jooga sannad iyo sagaal bilood ayaa qoladaa reer bani bakar ay baxday ay weerareen waxay weerareen reer khusaaca qurayshna way kaalmaysayoo hub iyo rag bay ku taageertay dadkii marka reer khusaaca ee la laayey dadkoodii ayaa nebiga u yimaadeen waxay u sheegeen akhbaartii marka gargaarna waa ka dalbadeen nebigana taa darteed baa marka quraysh oo weerar ugu qaaday maadaama ay heshiiskii ka baxeen oo ay burburiyeen abuu sufyaan baa damcay inuu heshiiska dib u cusboonaysiiyo nebiga waa ka diiday sala allahu calayh waali wasalama waana u diyaargaroobay ilaahay buu ka baryey in arrinkiisa uu ka qariyay quraysh alla waa ka qariyey markii xaaqib ibn abi baltaca radia allaahu canhu uu isku dayey inuu waraaq qoro oo iyaga uu gaarsiiyana waa gaar waa tii marka rawdatu khaaq meeshii la dhahaya lagu qabtay naagtii fariinta waday lagana soo celiyey ayb halkaas baan marka joognay wakharaja sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu waa baxay licashrin khalowna min ramadaan iyadoo toban maalmood ay ramadaan ka tagtay licashrin toban khalowna ay tageen min ramadaana ay ka tageen ayuu baxay nebiga fii cashrati aalaafin toban kun ayuu ku baxay fii cashrati aalaafi muqaatilin toban kun oo dagaalyahan ayuu ku baxay isagoo ku dhex jiro min almuhaajiriina walansaari wa qabaa'ili alcarab oo isugu jira muhaajiriin ansaar iyo qabaa'ishii carabta waqad allafat musaynatu wakada banuu sulaym reer musayna iyo reer banuu sulaymna way dunmeen ayb oo ciidankii bay ku jireen cala almashhuuri radia allaahu can jamiicihim waاstahlafa sala اllahu calayhi waalihi wasalama nebigu wuxuu madiine kuwastahlafa wuxuu ka khaliif yeelay cala almadiinati magaalada madiine abaa ruhmin kulhuuma bna xusayn ninkaa ayuu uga dhigay madiine uga sii tegey waana dhaqaajiyey marka taariikhda waa tobankii ahayd ramadaan iyadoo toban maalmood ay tagtay ayuu nebiga dhaqaajiyey oo baxay toban kun ayuuna ku baxay oo muqaatil dagaalyahan ayb marka waxay ahayd bishii tobankii ramadaan bishii sideed sanadkii sideedaad ee hijiriyada ayay dhacday toban kun ayuu marka ku tegey laba sano ka hor heshiiska intaan la dhigin kun iyo afar boqol buu nebigu watay sala allahu calayh waali wasalam sanad iyo dhowr sanad iyo sagaal bilood gudahoodna toban kun ayaa jeeshkiisu gaaray taana marka waxay keenaysaa heshiisku faa'iidada uu dhalay iyo inuu xaqiiqatan fatxi uu yahay iyuu tilmaamayaa maxaa yeelay afari yacni kun iyo afar boqol iyo toban kun inta u dhexaysa waa la garan karaa madiinana marka ninkaabu uga tegey walaqiyahu camuhu alcabbaas adeerkiis cabbaas ayaa wuxuu kula kulmay ilaa dilxulayfa dulxulayfa meesha layraa ayuu kula kulmay ilaa toban mayl meelahaasay u jirtaa madiina amaba ka yar waa meesha ay dadku ka soo xarmadaan wa yuqaalu aabaar cali meesha magacaasna caamadu waa u taqaanaa ayb dulxulayfa ayaa waxaa kula kulmay adeerkiis cabbaas wa qiila waxaa la yidhi ila aljuxfa dulxulayfe maahayne juxfa bay ahayd juxfana waa meesha hadda raabakh la yidhaahdo ayb fa aslama wuu islaamay cabbaas warajaca macahu sal اllahu calayhi waalihi wasalama nebiguna la soo laabtay wa bacaa wuxuu u diray haqalahu dadkiisii cuslaa yani xaasaskiisii iyo ilmihiisii weeyaane ila lmadiinati madiina u diray isaga marka xaasaskii iyo ilmihii dadkii cuslaayo oo watay madiine ayuu u diray isagiina nebigou dib ula soo laabtay raacay marka cabaas markuu ka soo tegey dilxulayfou kula kulmay nebiga waa islaamay ilmihii iyo dadkii cuslaabuu iska dhiibay ou diray oo madiine u diray isagiina nebiga ayuu dhankaa iyo maka kula soo laabtay walama intahaa sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu markuu soo gaaray ilaa nayqi lcuqaab meeshaa markuu soo gaaray nayqi alcuqaab waa meel maka iyo madiine u udhaxayso oo juxfo u dhow jaahu waxaa u yimid ibnu cammihi in adeerkiis abuu sufyaana bnu اlxaari bni cabdilmualib in adeerkii baa u yimidoo xaari ibni cabdilmualib baa dhalay abuu sufyaan la dhihi jiray abuu sufyaan ibnu اlxaari ibni cabdilmualib ayaa u yimido in adeerkii ah wa cabdulaahi bnu abi umaya iyo cabdullaahi bnu abi umaya akhuu ummi salama ummu salama walaalkeed ahaa muslimiyn iyagoo markaa nebiga iyagoo yacni markaa isdhiibayoo hoggaansan oo islaamaya yacni fataradahumaa nebigu waa eriyey fa shafacat fiihimaa ummu salama ummu salama u shafeecday oo u ergeysay wa ablaqathu waxayna gaarsiisay canhumaa iyaga xaggooda nebiga waxay ka gaarsiisay maa raqaqahu calayhimaa yacnii wax markaa uu ugu jilcanaado say ummu salama shafaaco nebiga u weydiinaysay oy kala hadlaysay waxay gaarsiisay heer nebiga u jilco ayb faqabilahumaa waa aqbalay markaa labadoodii waa iska yeeleen fa aslamaa way islaameen atama islaamin marka islaam dhammaystirnaantiisa radia allaahu canhumaa bacdamaa kaanaa markay ahaayeen ashadda annaasi dadkuwa ugu daran calayhi sala allahu calayh ali wasalam nebiga korkiisa dad kuwa ugu daran nebiga korkiisa ayay ahaayeenoo aad bay nebiga col ula ahaan jireen ayb yani dad ugu darano nebiga aad col ah, ula ahaaday ahaayeen markaa way islaameen islaamkoodana waa hagaagay cabdullaahi bnu abi umaya waa markii ninkii abu aalib markuu nebiga u yimid adeerkiis isagoo inuu islaamiyo rabo waa ninkii abujahl isla socdeen wey oo mar allaale markuu nebigu yidhaha yaa camu qul laa ilaaha ila allah isaguna uu dhahayey isagii abujahlna waxay dhahayeen atarqabu can diini cabdilmualib waa ninkii abu aalib marka sabab ugu noqday inuu khaatimada seego wasaama sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu waa soomay xataa balaqa maa'an ilaa uu meel ceel leh uu ka gaaray yuqaalu lahu la yidhaha alkudayd meel kudayd la yidhaha ilaa uu ka gaaray ayb bayna cusfaana cusfaan iyo waamaj cusfaan iyo amaj u dhaxayso min dariiqi maka oo jidka maka ah halkaana marka waxuu tilmaamay nebigu inuu intaas safarka uu ku soo jiray madiine laga bilaabo ilaa iyo meeshaas yacnii makiyi madiine u dhaxayso wuu soomayay rasuulka sal l slam ilaa ramadaan baa lagu jiraa taana waxaa laga qaadanayaa qofka musaafirka ah inuu soomi karo yajuusu lahu asiyaam safarka inuu ku soomo waa bannaan tahay xadiidkii xamsata bni camrin alaslamiy waa kii yidhi rasuulka ilaahi an waxaan ahay nin xoog leh safarkayguna waa badan yahay waan awoodaa inaan soomo ma soomaa nebigu wuxuu yidhi dhib ma laha soom marka way bannaantahay isagoo rukso haysta haddana waa u bannaan tahay hadduu laakiin ku dhibaatoonayo u aad ugu rafaadayo uma bannaano oo laysa min albiri asiyaamu fi safar xadiidkaasaa markaa ku yaa markaas ku dhaboobaya fa afdara nebigu waa afuray bacda alcasri casarka kadib calaa raaxilatihi ayb isagoo gaadiidkiisa saaran ayuu ku afuray casirka kadib isagoo maalinkii dhan soo soomanaa yani waxay ahayd kudayd iyo iyo madiine inuu hal maalin soo socday macnaheedu maaha dhowr maalmood buu soo soomayey laakiin mar maalin maalmaha ka mida isagoo kudayd joogo casirka kadib maalinkiina uu soo soomanaa ayuu afuray ayb bacdalcasr buu afuray casirka kadib taana waxaa laga qaadanayaa qofka musaafirka ah isagoo soon ku soo toosay wakti dhexe mar uu joogo inuu iska afuri karo oo ruqsadaba uu qaadan karo oon la dhihi karin war intaan baad soon soo soomanayda maxaa u afuraysaa inaan la dhihi karin ayb liyaraahu nnaasu gaadiidkiisa korkiisa wuxuu ugu afuray say dadka u arkaan wa arkhasa linnaasi dadkana wuxuu u ruqseeyey fi filfitri inay afuraan uma markaa dabadeed casama calayhim waaba ku waajibiyey fii dalika arrinkaa dad baa marka ruqsadii nebigu marka hore ruqsa ahaanu ka dhigay dadkii qaar soonkooday iska wateen qaar waa afureen marka cadowga loo sii dhowaaday oo cadowgii marka aad loogu dhowaaday nebigu qasab buu uga dhigay inay afuraan musaafiriinna waa ahaayeen cadowna waa la dagaalamayaan dagaalkuna wuxuu rabaa quwo iyo awooduu rabaa markaa nebigu waaba ku waajib yaalay markii dambe wuxuu yidhi ulaaika alcusaah ulaaika alcusaah dad baa soomanaa la ihi rasuulka ilaahi markaasu wuxuu yidhi kuwaasi way caasiyeen kuwaasi way caasiyeen mas'ale marka iyagu hadda safaray ku jireen safarkuna waa lagu afuraa laakiin haddaan safar lagu jirin oo magaalada dhexdeeda lagu dagaalamayo ille waad dhici kartaa dagaalku waa kugu qabsan karaa magaaladaadee haddii magaalada dhexdeeda lagu dagaalamaayo musaafir aadan ahaynoo xadar aad tahay dagaalkiina aad ku jirtid soonku in la soomaa miyaa waajib ah mase inaan la soominoo mar dambe la qalleeyo layska afuro masaladan waqtigii tataarta ayay muslimiintana iyay ku dhacday dimashqi shaam markay tataarta ay kaabiga usoo galeen dimishik oo muslimiintii dimishikna ay meesha kula dagaalamaysay ayaa laysku qabtay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi inay eh, ilaa furo ayuu dadka faray si cadowgooda xoog ay ugu yeeshaan oo iyagoo daciifoon ordi karin ama dagaalami karin ama aan yacnii wixii dagaal u baahnaa iyagoon samayn karin baahi darteed inaynan noqonin oo ay afuraan mar dambana iska qalleeyaan xadiidkan oo qisadan buuna soo qabsaday maxaa yeelay bacdu riwaayaatihi waxaa ku jirtay nebigu inuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam innaa laaqu lcaduwi qadan annagu berri cadowga <coughs> berrita cadowgaan la kulmaynaa marka yacnii nebigu uu amray in la afuro oo si cadowga xoog loogu yeesho ayuu nebigu amray saa marka in lagu afuro cilladana nebiga wuxuu uga dhigay innaa laaqulcaduwi qadan annaga berri baan cadow qaabilaynaa marka xukunka jumladaa nebigu uu ka hormariyey afuritaanka xukunkay saamayn ku leedahay binaan calaa daalika cadowga dartiis waa loo afuri karaa ayb isagaana walidaalika ibnu taymiya dadka iyagoo shakisan ayuu isagu intuu galaas biyaa qabsaday ayuu cabay markaasay dadkii soonkii ay fureen cadowgii bay la dagaaleen ilaahay waa ka guuleeyey soonkiina wakhti kalea marka in la qalleeyo uu amray saasaana ibnulqayimna uu sheegay culimmadana marka saasay u badan yihiin maxaa yeelay haddii aan sidaas la yeelin oo daruuradaas maslaxo qofka u soo noqonayso oo isaga safarkiisa iyo qofka jiradiisa ayaa soonkii loo baabi'iyey oo soonka yacni qofka looga daayey maslaxo muslimiintao dhan u soo noqonayso in soonkii lagu bayacni dadka loogaga loogaga ruqsayn waayo fiqiga ma keenayo sidaas ayb maxaa yeelay haddaan cadowgaas layska celinin oon loo xoogaysanin oo cadowga oo dhulka qabsado meel lagu soomo lama helayo meel lagu soomo iyo meel lagu tukadaan la helaynin bis waay markaayb walidaalika labada maslaxo waxaa xoog badan labada cibaadaba waa la taxqiijinayaa soonkana dib baa laga keenayaa cibaadadaanna marka markaas taaganna waa la hormarinayaa haddii iyada aan la samaynin ay dhici karta inaanba soonkii meel lagu makansadaaba la waayo ama acraabdii muslimiinta la baabi'iyo muqadasaadkii muslimiinta ay baaba'aan marka idan cadowga dartii si loogu xoogaysto soonka waa loo furi karaa arin marka soon ku xiran keliya ma aha fiqiguna wuxuu u baahan yahay fahm nusuus marka daahirkeeda layskaga dhegdhego uma baahnee fahm buu u baahan yahay oo maxaa yeelay shaaricu axkaamtan waajib sunno xaaraan jaais wuxuu ku xiraa cilal ciladaasaa marka xukunku la joogaa waatay dhahaan alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman haddii cilladii la waayana xukunka waa la weynaya haddii cilladii la helana waa la helayaa xukunka qofka aan marka cilalkaas kitaabka iyo sunnada ka dhex fahmin ee isaga un markaa sida waxa ugu horeeyo dihnigiisa usoo degdego iskaga socdo ma fahmaya marka waxyaaba isku agaag buu kala geynaya waxyaabo kala tagsanna waa isu keenaya ayb fantahaa sal اllahu calayh waalih wasalam nebigu wuxuu waa socday oo wuxuu gaaray fantahaa wuxuu u dhammaaday uu gaaray marka xataa nasala intuu ka degay bimari dahraan waa sii socday socodkiisiibuu watay xataa nasala intuu ka degay bimari dahraan meesha laydhaha maru dahraan ayb maru dahraan waadi faatima hadda la yidhaahdaa maka iyo madiinay u dhaxaysaa dariiqa madiine ka soo tago oo maka xaggeeda aado badanaada la isticmaalo iyay ku taallaa ayb meelahaasay marka ku taallaa waadi faaima laydhaa ama jumuum jumuumna waa laydhaa waadi faaimana waa laydhaa ayb fabaata bihi meeshaabuu baryey nebiga sala allahu calayh ali wasalam wa amaa qurayshun quraysh facama allaahu ilaahay waa indhatiray calayha iyada korkeeda alkhabara khabarkiibuu ka indhatiray facama allaahu ilaahay wuxuu ka indhatiray calayha iyada alkhabara khabarkiibuu ka indhatiray warkii ilaa annahum laakiin iyaga qad khaafuu way cabsadeen watawahamuu waxayna maleeyeen oy mala awaaleen min daalika kaagaas inuu weerar soo socdo way qiyaasayeen falammaa kaanat tilka alleyla habeenkaa markay ahayd kharaja bnu xarbin abuu sufyaan baa soo baxay abuu sufyaan baa ibnu xarbin la yidhaha sakhru bnu xarbin baa la dhihi jiray wa budayl bnu warqaa iyo budayl bnu warqaa wa xakiimu bnu xisaam saddexdooda yatajasasuuna iyagoo raadinaya markaa baarbaarayo alhabara ahbaar iyagoo markaa ahbaar xulayo raadinaya falamaa ra'ow markay arkeen anniiraana dab dab fara badan dab markay arkeen meel dabka baxaya markay arkeen ankaruuhaa way inkireen waa yaabeen faqaala budaylun budayl waxa uu yidhi hiya naaru khusaaca waa reer khusaaca dabkoodii waayo dab ay reer khusaaca bixi <clears throat> ay shidanayaan weeyaan buu yidhi faqaala abu sufyaan abuu sufyaan waxa uu yidhi khusaacatu khusaaca aqalu min dalika intaa waa ka yartahay dabkan aan u jeedo dadkiisu waa badan yihiin khusaaca intan waa ka yartahay dabkan tirada badan reer khusaaca ma shidi karaanuu yidhi wax kale unbaa meeshan ku jiro nin aad wuxuu ahaa abu sufyaan marka dagaalka shirqoolkiisa yacni dagaalka xeeladihiisa iyo aad u yaqaano aadna marka daahiye oo aad u maskax badan buu ahaa farakiba alcabaasu cabbaas <clears throat> wuxuu soo fuulay baqlata rasuulillahi sal l salam nebiga baqashiisiibuu soo fuulay leylata idin habeenka wa kharaja min aljeyshi ciidankiibuu ka soo baxay lacalahu yalqaa axadan bal inuu cid la kulmo u arko ciidankiibuu ka soo yarbaxay bal inuu cid arko quraysh iyo ka mid <clears throat> falamaa samica aswaatahum codkoodii markuu maqlay carafahum wuu aqoonsaday budayl iyo abu sufyaan iyo xakiim sheekadoodii markuu maqlay buu gartay fa qaala waxa uu yidhi abaa xandala yaa abaa xandala abuu xandala waa kunyada abu sufyaan kunyo kaloo uu lahaa waa abu sufyaan facarafahu abu sufyaan abu sufyaan wuu gartay faqaala waxa uu yidhi abulfadl a anta abulfadl adigu ma waxaa tahay abulfadl cabaas baa abulfadli la dhihi jiray kunyadana waa isugu kunyayn jireen oo waa isu ixtiraami jireen qaala nacam buu yidhi haa qaala maa waraa'aka gadaashaada maxay waa maxay gadaashaada bal igaga warran buu yidhi meesha ka soo tagtay <clears throat> qaala waxa uu yidhi wayxaka war hooggaaga ah haada rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam waa kan rasuulkii alle fi nnaasi dadkii ku dhex jiro waa sabaaxa quraysh yani waa marka waa sadaaxa quraysh waa mudba alla yani quraysh saakay xaalkeedu yani sida uu yahay ayb waa sabaaxa quraysh buu yidhi alla yani quraysh subaxeedaay oo maanta yani subaxa quraysh uwaa bariisanaya darana qaala waxa uu yidhi fama lxiila xeeladdu maxay tahay see wax buu yidhi qaala waxa uu yidhi cabaas wallaahi baan ku dhaartay lain gafira bika hadduu ku helo layaqtulannaka waa ku dilaya walaakin irkab waraa'iyi gadaasheeda soo fuul wa aslim ee islaam diinta gal oo soo islaam gadaasheedana soo kor sidan hadduu kugu helo khatar waay farakiba waraa'ahu gadaashiisiibuu soo fuulay wandalaqa bihi waa la soo tegey famara fi ljeysh ciidankiibuu markaa soo dhex mariyey kulamaa ataa calaa qowmin mar walbo uu dad u yimaado qoom yaquuluuna waxay dhahayaan hada camu rasuulilahi sal اllahu alayh waalih wasalam kani waa nebiga adeerkiis calaa baqlati rasuulilahi sal slam baqashii nebiga saaran oo fuushan xataa mara bimanzili cumara bni اlkhaaab ilaa uu ku soo gaaray meel cumar uu joogay radia allahu canhu falamaa ra'aahu markuu arkay cumar abu sufyaan qaala waxa uu yidhi caduwullah hada caduwullahi kani waa cadowgii ilaahay alxamdu lilaahi aladii amkara minka ilaahay baa mahadle i kaa makaniyey adiga ii kaa suuro geliyey maanta biqayri caqdin heshiis la'aan walaa cahdin iyo ballan la'aan adoon ballanna meeshaan ku imaanin heshiis horena uusan kuu oolin allihii i kaa makaniyey gacanta ii kaa geliyey yaa mahadle buu yidhi wayarkudu alcabbaasu cabbaasna wuxuu la gulfaayey markaa uu la ordaayey calaa baqlati rasuul albaqlata baqashibuu ku ordaayey cabaasna orod buu ku socday marka wayashtadu cumaru radia allaahu canhu cumarna markaa waa ka daba tillaabsanayey waa ka soo daba cararayey fii jaryihi orodkiisa isagoo markaa ku jira isagoo ordaya ayuu kasoo daba tallaabsanaya u kasoo daba ordaayey wa kaana baii'an wa kaana wuxuu ahaa baii'an mid orod yar ayuu ahaa ayb fa sabaqahu lcabaas cabaas baa ka hormaray faadhalahu calaa rasuulillahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigiibuu dalaq u usoo siiyey usoo geliyey wa jaa'a cumaru cumar baa yimid fii aharihi raadkiisii buu ku yimid isagoo daba socdo faista'dana rasuula اllahi sal l slam nebigu ka idin dalbaday fii darbi cunuqihi luqunta inuu ku dhufto faajaarahu cabaasu cabbaas baa magangeliyey mubaadaratan ayb ayb fa ajaarahu lcabaasu cabaas baa nabadgeliyey markaa mubaadaratan yani degdeg ahaanba fataqaawala huwa wa cumaru bnu اlkhadaab radia allaahu canhumaa isaga iyo cumar baa warar isdhaafdhaafsaday oo isku qayliyey oo hadalla kulul isyiri ayb fa amarahu sala اllahu calayh waali wasalam nabiga wuxuu amray an yaatiyahu bihi qadan berri inuu u keeno oradoo berri ii keen buyii falamaa asbaxa markuu soo waabariistay ataa bihi rasuul اllahi sal ا slam nebigoo ula yimid cabaas baa abu sufyaan nebiga u keenay facarada calayhi اlislaama islaamkiibuu u bandhigay fatalaka'a dib buu u laabtay qaliilan wax yar wax yar buu aayar wax yar buu marka isdembeediyey oo yacni marka islaamka loo bandhigo horeba islaamka kama islaamine xoogaa gadaal buu isku yar dhigay uma zajarahu cabaasu cabaas baa canaantay faalama waa islaamay markaanfaqaala lcabaasu cabaas waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaana abuu sufyaan yuxibu sharafa waa nin sharaf jecel ayb dadku isku mid maahan hadduu dad soo maamuli jiray oo laga dambeeyo meel aan nin aan laga daba hadli jirin buu ahaa haddana islaamkii waa ka soo daahayo wakhtigaabuu socdaayo islaamay marka rasuulka ilaahay ninkan nin sharaf jecel waa riwaayana waxay leedahay ina abaa sufyaan rajulun yuxibu hada alxamda abuu sufyaan waa nin ammaanta jecel in la ammaano jecel un dheh markaa dal aad ku madaxa ugu weyneynaysa ood ugu madax weyneynaysa faqaala sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin abuu sufyaan gurigiisa ninkii galo waa aamin la taaban maayo waman aqlaqa baabahu albaabkiisa qofkii xirtana fahuwa aaminu la taaban maayo isagana waa nabadgalay waman dakhala almasjid alxaraam masjidulxaraamka qofkii galana fahuwa aaminun marka masjidulxaraamkii iyo qofkii gurigiisii gala abuu sufyaanna gaar baa loo sheegay tanaa marka nebigu uu uga dhigay madaxweyneyn isaguna intaasuu qaatay ayb waxaa marka ay tusi kartaa yacnii min baabi siyaasa inay bannaan tahay dadka ama yacnii qoomkooda sharafta ka leh ama ay dhici karto iyaga haddii iyagoo la maamuusayo la arko qabiilkoodii dhammaan in markaa diinta ay soo galaan ay dhici karto kuwaasoo kale marka in loo madax weyneeyo la maamuuso ayb qaala ibnu xasmin ibnu xasmin markaa waxa uu yidhi haadaa nasun fii annaha futixat sulxan laa cmuutan ayb weliba markii abuu sufyaan la wareejiyey oo ciidankii igeed uu yidhi ciidankii soo tus cabaas baa marka ciidankii ku dul wareejiyey qoladan yaa waayo waa ree hebel qoladan yaa calankan yaa waayo waa ree hebel calankan yaa waayo waa ree hebel intanoo dhan ma socotaa quraysh ma ay ku tahay intaanoo dhan markaasu yacni marka uu cabaas sidaa u tusay <coughs> rasuulkana calayhi salaatu wasalaam zubayr ayuu wuxuu ku yidhi iyo abuu hurayra abuu hurayra wuxuu ku yidhi orodo ii wac ansaar iigu yaar buu yidhi halkan ka geli marka ansaartii baa marka loo yeeray iyagiibaa marka hore la dhigay si quraysh ay u arkaan dad aysanba aqooninba oon u naxariisanaynin dad aanay garanaynin yani dad dadkii ay yaqaaneen waxaa laga yaabaa inay xoogaa u yar naxaan marka dad aan u naxaynin hadday iswaalaan yaa horay la dhigay oo ansaartii baa nebigu marka uu geeyey horay qaala ibnu xasmin ibnu xasmi markaa wuxuu yidhi haadaa nasun qowlkan dambe man dakhala daar abi sufyaan fahuwa aamin iyo nas weeyaan wuxuu caddaynayaa fii annahaa futixat sulxan heshiis in lagu furtay mako laa canwatan xoog aan lagu furanin marka masalo culammada fuqahada islaamka wakhtigii salafka is ilaa wakhtigan khilaaf taagan wey maka xoog maa lagu furtay mase heshiis qowlka mashhuurkaa imaamu shaafici ee jadiidka ahee dambe wuxuu tilmaamayaa heshiis in lagu furtay laba qodoboon cuskadaa qodob waxaa weeyaan hadalkan ninkii gurigiisa xirto waa la nabadgeliyey qodobka kaleo cuskadaana waxaa weeyaan markii maka la qabsaday lama qaybinin xoolaheedii haddii xoog lagu furan lahaa haniimow noqon lahaa la kala qaybin lahaa maadaama aan la qaybinin inaan xoog lagu furan inay deliil u tahay labada qowlna labadaana waxaa weeyaan waa laga jawaabay qowlkaasna waa daciif qowlka xoogga badanna waxaa weeyaan in maka lagu furtay xoog oo aan sulxi lagu furanin waxaana daliil u ah nebigu inuu yidhi maka inaan saacad baan ku dagaalamayoo la ii xalaaleeyey koow isagoo koofi bereed watuu soo galay magaalada mako labo midda saddexaad waxay tahay dad qurayshkii ka mid ah baa la laayey oo dagaal lagu dilay lagu laayey suu sheegi doono aawo marka sulxiga xaggee ka jiraan qodobka saddex afaraad waxaa weeyaan tusaya in maka lagu furtay xoog nebigu dad buu wuxuu yidhi haddaad aragtaan iyagoo kacbada daahiyadeeda ku dheggan dila bartaas ku dila waana lagu dilay qaarkood aaway sulxu markaa di'oy jira ma dad baa la dili lahaa waxaa kaloo yacni lagu jawaabay tan laftirkeeda waxay daliil u tahay in xoog lagu furtay maka man dakala daara abi sufyaan fahuwa aamin waman aklaqa baabahu fa huwa aamin ninkii albaabkiisa xirta la dili maayo dagaal baa socda marka maxay tusaysaa ninkii aan albaabka xorannina bannaanka iska taagane la arko in la dili karo heshiis haddii la kala saxeixdo miyaa bannaan taagnaasho iyo guri ku jir miyaa miyaa laysku xujayn lahaana hadalkan laftirkiisa waxuu tusayaa xoog lagu furtay ninka marka la xareeyo oo gurigiisa lagu xareeyo ee kama soo bixi kartid la yidhi waa la xoogay soo maa sulxu wuxuu ahaa kii xudaybiya oo la kala qortay la yaqaanay marka masalada iyadu jumhuurtaa ku xoog badan imaamu shaafici jumhuurta mas'alada waa ku khilaafay qowlkiisa jadiidka waana laga xoog badan yahay jumhuurtaa qowlkoodu uu xoog badan yahay qowlulqadiim ama qowl uu imaamu shaafici leeyahay jumhuurta waafaqayana waa jira kaasaa marka xoog badan amaa yacni marka la leeyahay maka lama qaybinin hadday xoog in lagu furtay ahaa lahayd waa la qaybin lahaana waxaa lagu jawaabay isku mid maahan dhulka iyo maalka oo haddii waxa la qaniimaystay ay dhul tahay dhul dhulku imaamka khiyaar u leh hadduu doono waqaf buu ka dhigaya hadduu doonana muslimiinta masaalixdooda uu ku ugaga shaqaynayaa ayb marka dhulka iyo waxaa kala duwan maalka caadiga ah maal dahab iyo fido waa la qaybinaya laakiin dhul qasab maaha in la qaybiyo haddii la doono dhulka waqaf baa laga dhigayaa cid gaaro loo siinaya male taasaana sax ah. maxaa yeelay maka axkaam kalena waa dheereedo waa meeshii lagu cibaadaysanayey ee dhul waxaa ku yaalla ummaddo dhan u siman tahay carafaad iyo musdelifo iyo mina iyo agagaarka masjidulxaraamka iyo kacbadii iyo dadkoo dhan in aladiina kafaruu yasuduuna can sabiili اllahi wاlmasjid اlxaraam aladi jacalnaahu linnaas sawaءan اlcaakifu fiihi wاlbaad ayaa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala walidaalika waa laysku khilaafay ma la gadan karaa dhulkee guryaheeda ma la kiraysan karaa ma la milkin karaa khilaaf dheer baa ku jira ayb calaa kullin guryaheedana waa la milkin karaa dhib ma laha waana la ijaaran karaa laakiin meelaha manaasigta iyo acmaasha lagu sameeyo waa loo siman yahay lama kirayn karo ayb maadaama marka maka ay waxyaabahaas wadatayna waa sidaan amaa qowluhu tacaala waclamuu annamaa hanimtum min shayin waxaa laga soo reebayaa wixii hanti maguurta ah ma guurtada iyada imaamka khiyaar uleh hantida guurtada ahna taas waay midda la qaybiyo ayb taasaana marka xoog badan tan hadduu doono imaamku waa qaybin karaa hadduu doonana waa sidiin karaa ibnu kaiir marka khilaafkaas buu rabaa inuu xikaayoodo ibnu xasmi warkiisuu sheegay qultu waxaan idhi buu yidhi haadaa kan oo in la yidhaha maka heshiis baa lagu furtay xoog laguma furanin axadu aqwaali اlculamaa culimmada aqwaashooda qowl ka mida wa huwa aljadiidu min madhab الshaaficiyi waana qowlka dambe ee masar imaamu shaafici ku taxqiijiyey wاstudilla calaa dalika ayضan waxaa loo deliishaday biannahaa maka lam tukhamas lama khumusaynin yanii haniimo lagama dhigin walam tuqasam mana la qaybinin waaladiina dahabuu ilaa annahaa futixat canwatan culimmadii ku tagtay maka in xoog lagu furay istadalluu waxay deliishadeen biannahum muslimiintu qad qataluu waxay dileen min qurayshin quraysh ay ka dileen yowmaidin idin maalintaa cinda alkhandamati meesha khandamo layra agteeda naxwan min cishriina rajulan labaatan nin oo kale wastadalluu bi hada allafdi aydan lafdigaanna waa deliishadeenoo fahuwa aaminun fa huwa aaminun eray heshiis tusaaya ma aha kanna waa xujaysteen marka wاlmas'alaةu mas'alada ibnu kaiir wuxuu yidhi yatuulu taxriiruhaa tafatirkeedu wou dheeraanayaa haahunaa meeshaan in lagu tafatiro aad buu u dheeraanayaa waqad tanaadara الshaykhaani labadii sheekh baa ku doodeen fii hadihi اlmas'alati mas'aladan acnii labada sheekh waxaan u jeedaa taajdiin alfazaariy taajuddiin alfazaari ibnu firkaaxa la dhihi jiray waa faqiih weyn oo usuuli ah waaye oo a'immada shaaficiyada waaweyn ka mid ah iyo wa abaa zakariya annawawiya iyo alimaamu nawowi ayaa ku doodeen oo isagana de imaam weyno taqaanaan taajudiin ibnulfirkaax iyo alimaamu nawowi oo isku wakti ahaabaa ku dooday masaladan ayb iyo wa mas'alati qismati alhanaa'im hanaa qaybinteeda mas'alada ku tacalluqdaana way ku doodeen iyadana ayb marka intaasu wuxuu ka dhigay ibnu kaiir khilaafka uu kugu ishaaray kutubta axaadiidta sharaxdo yaana aad mas'alada ugu dheeraato khulaasat lqowlna waxaa weeyaan in maka xoog lagu furtay ayb markaa wuxuu yidhi wاlgaradu anahu salى اllahu alayh wali wasalama marka hadda haddii canwa iyo sulxi yanii amaro waa ku jirtaa fiqhi ah laakiin hadda siirada marka la joogo wax weynoo hadda ku jiraa ma laha wاlgaradu anahu sala اllahu calayh waali wasalam owlajeedku waxaa weeye nebigu asbaxa yowmahu maalinkiisaa buu soo waabariistay daalika kaagaas ah saa'iran ilaa makata isagoo maka u socdo waqad amara sala اllahu calayh waali wasalam alcabaasa nebigu wuxuu cabaas amray an yuuqifa abaa sufyaan abuu sufyaan inuu istaajiyo cinda khatmi اljabal buurta dhuunteeda buurta dhuunteeda meeshaa taagga ee buurta dhuunteeda istaaji buu yidhi abuu sufyaan liyandura si uu u fiiriyo ilaa junuudi اlislaam islaamka ciidankiisa idaa marat calayhi markay soo maraan meel buu istaaji yidhi buur oo kale oo laga arkayo si fiican looga arki karo ciidankiina marka waa lagu soo dhaqaajiyey abuu sufyaan ha arkay yani ciidanka islaamku leeyahay leeyihiintaana marka waxaa laga qaadanaya isticraabka iyo yani dhoolla tuska yani in wax la yaqaanay ay ahayd jaa-isna inuu yahay bal uu mashruuc uu yahay mararka qaar ciidanku in dhoolla tus sameeyo xooggiisa uu soo bandhigo hadday maslaxa ku jirto hadday dhibaata ku jirtana markaas waxaa weeyaan awalba isma soo bandhigi jirin mararkoodii hore waqad jacala sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yeelay abaa cubayda abuu cubayda ibn اljaraax abaa cubaydata bna اljaraax radia allaahu canhu cala almuqadamati horay ayuu geeyey kuwa la hormariyey ayuu amiir uga dhigay wakhaalid bna اlwaliid radia allahu canhu khaalidna cala almaymanati midigta wazubayr bna alcawaam radia allahu canhu cala almaysarati bidixda warasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigana fi lqalbi dhexda ayuu ku jiray ciidanka dhexda wa kaana acda raayata calanka wuxuu u dhiibay sacd bna cubaada ayuu u dhiibay radia allaahu canhu fabalagahu waxaa soo gaaray annahu qaala liabi sufyaan inuu abuu sufyaan ku yidhi sacdu bnu cubaada baa dhahay abu sufyaan inuu ku yidhi xiina mara calayhi markuu soo maraayo korkiisa yaa abaa sufyaan abuu ow alyowmu yowmu lmalxama maanta waa maalintii hilbaha layska guraayo maanta waa maalintii layslaynayey alyowmu maanta tustaxallu lxurma xurmadii maanta kacbada waa la bannaysanaya meesha awal aan lagu dagaalami jirin ee laysdayn jiray maanta yacni waa laysku dhiig ayaa lagu daadinaya waalxurmatu hiya alkacba kacbadii buu u jeedaa marka dee nebigana waa loo xalaaleeyo geli maalintaa ka mida inuu ku dagaalamaa loo banneeyey wahadihi min khasaa'isihi ibnu kaiir khasaaista nebigu ku sheegi doonaa waxyaabaha nebiga oo la gaarka ah bay ku jirtaa kacbadaas inuu ku dagaalamo isaga keliya loo ogolaaday gelin maalintii ka mida ah. markaasuu nebigu wuxuu yidhi xaaraantinimadeedii bay haddana kusoo noqotay qof ku dagaalami karaa marka male gelinkaas baa loo ogolaaday rasuulka sal l slam falamaa shakaa abuu sufyaan abuu sufyaan markuu ka cabtay daalika kaagaas ilaa rasuulilah oo uga cawday qaala waxa uu yidhi nebiga bal haadaa bal iska haadaa kan yowmun maalin weeyaan tucadamu fiihi lkacbatu kacbada la weyneeyo maanta iska dhaafi wir waa maalin kacbada la weyneeye fa amara biakhdi raayati min sacdin nebigu wuxuu amray calanka in laga qaado sacdu bnu cubaada fatucdaa caliyan cali la siiyo wa qiila zubayr wa huwa zubayr baa calankii loo dhiibay kelmaddaa marka uu yidhi calankiibuu ku waayey sacdu bnu cubaada taana marka waxaa laga qaadanayaa haddii qofku kelmad ka fakato aan munaasab ahayn ama aan saxsanayn inay dhici karto qofka in la casili karo ayb oo hadday maslaxadii keenayso in jagadii iyo wixii uu hayey laga qaadi karo waamara sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray azubayra zubayr an yadkula inuu galo min kada maka inuu kada ka galo min aclaa xagga kore min aclaa makata maka xaggeeda sare uu ka galo wa an tunsaba raayatuhu raayadiisana in laga taago bilxajuun meesha xajuun ayb xaggaa marka inuu ka soo galo dariiqu la yidhaahdaa hadda kadana waa la yidhaahdaa dhankaa kada inuu ka soo galo zubayr calankana uu ka taago marka xajuun xajuun marka waa meesha qubuuraha mucallaadka la yidhaahdo khadiijo iyo ay ku duugan tahay meesha ay ku taallaan shaaric alxajuula la yidhaahdo weli magacaas wataa hadda laftirkeeda ayb buur dheer weeyaan marka buurtaabu marka ka soo hoobtay calanka marka meesha la surayna masjidu raaya masjid la yidhaahdaa ku ooli jiray wakhtiyo dhoway ka dumiyeen meesha masjidu raaya ayaa la yidhahda masjidu raaya raayadii berigaa laga taagay baa marka magac loogaga dhigay meeshaan halkaasaa markuu ka taagay wa amara khaalidan khaalidna wuxuu amray an yadkhula inuu galo min kuday kuday meesha la yidhaha inuu ka galo kudaydan hadda almasfalay dhahaan ama jarwal ayb min asfali maka maka hoosteeda midna xaggaa laga geliyey midna dhankan kalea laga soo geliyey ayb wa amarahum wuxuuna amray nebiga biqitaali man qaatalahum qofkii la dagaalama inay la dagaalaan iska socda ninkii idinku rido yacni leeb idinku soo tuuro la dagaalama marka maka in xoog lagu furtay daliil u tahay tan laftirkeeda haddii heshiis jiro dagaal maba imaadeenba meesha iyo is-amrideed wa kaana cikrimatu bnu abi jahl wa safwaanu bnu umaya wa suhayl bnu camrin qad jamacuu jamcan ciidan bay ururiyeen bilkhandamati meesha laydhaa bay ku ururiyeen famara bihim khaalid bnu lwaliid baa soo maray faqaatalahum waa la dagaalamay faqutila min almuslimiina alaaatun muslimiintii saddex baa laga dilay wahum kurzu bnu jaabir min bani muxaarib bni fihr وxubayش بن khالد بن ربيcة بن أsرم الkhuزاacي وسلمة بن الmiilاء الجuhني رaضي الله عanه وqutila min الmuشhrikiinana waxaa laga dilay ثaلaaثaةa caشhaرa rajuلا saddex-iyo toban nin wafara baqiyatuhum intoodii kalena way ordeen oo carareen wadakhala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam makata nebigu makou galay wa isaga oo raakibun fuushan calaa naaqatihi hashiisa isagoo fuushan buu maka galay farxad aad weyn oo nebigu dareemaa markaas muslimiintuna ay dareemayaan ayb meel iyaga markaa laga saaray oo mahbadulwaxyi ayda waxyiga uu ku soo degay muddo dheer ay uga maqnaayeen dulmiga mushrikiinta oo ilaahay lagu carogelin jiray oo iyagii marka ay maanta ku socdaan oy gacanta ku dhigeen yaa marka aad bay u farax gelinaysa rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo qof walba oo muslim ah ayb wa calaa ra'sihi rasuulka madaxiisana almiqfaru ay ku jirto koofi bireedka almiqfar marka waa koofi bireed koofida laysaga ilaaliyo warmayayb isagoo marka koofi bireedkiisii wato ayuu soo galay maka tanna marka waxaa laga qaadanayaa mas'alo fiqhi ah <clears throat> mas'aladaa waxay tahay in maka la geli karo adoon xarmanayn haddii xaj iyo cumro adiga aadan u soconnin waa iska geli kartaa mako biduuni ixraam waana masale fuqahadu isku qabteen maka ma la geli karaa exraam eh, la-aan mase laabudda min exraam tafsiil haddaad xaj iyo cumro camal haddaa u socoto qasadkaagu uu camal yahay ma geli kartid adoon muxrim ahayn ayb waa inaad xarmato ama cumro ama xaj hadba camalkaa u socoto laakiin adoon labadaasba niyeysnayn haddaad iska socoto waa geli kartaa xadiidkaana daliil ah nebigu isagoo aan markaa xarmanayn buu maka galay warkaas xadiidkanna marka imaam maalik baa la gooli noqday baa la yidhi saxiixuu ku jiraa xadiidka maalik baa la tafaruday baa la yidhi markaasaa abubakar ibnulcarabi uu yidhi bal iska dhaaf inuu maalig la gooni noqday kow iyo toban baa la warisay markaasaa culimmadii wakhtigiisii joogtay baa waxay dhaheen waxaan waa ka badbadis keena layidhi ko iyo tobanka dariiq aad sheegayso sayina marka ma keenin markaasay mujaasafo iyo waxbay u nisbeeyeen ibnu xajar baa marka wuxuu yidhi kow iyo tobanka dariiq waa jiraan saddex kalena weliba oo uusan tilmaamin isaga ayaa jirto yidhi saddex afar iyo tobankii dariiq buu marka wada keenay ayb laakiin wuxuu yidhi in la dhahaa haddii la dhihi lahaa dariiq saxiix ah oo aan midkaan maalig ahayn xadiidkan laguma warinin war toosanuu noqon lahaa laakiin in layska ilaaqo layidha ay ariiq kuma imaanin ariiq kale taas baa la diidayaa marka yani ibnulcarabi baa saxsan buu yidhi maalig keliya lama gooni noqdin laakiin dadka iqaada unbaa la gooni noqday taana waxay tusaysaa qofka isagoon wax ixaaqaynin oo aan jaanib walba ka fiirinin inuu ku degdego xugun waxa sheega inuu xugunkiisa ku degdego inaynan saxsanayn badanaana qof cilmigu fahamkiisu ku yaryaha saasoo kale yeelo shaygu haddii aad og tahay mas'aladu darfaheedu inuu ballaaran karo adiguna cilmigaagu yaryahay waxay ku fiican tahay inaad tidhaahda inta aan ogahay inta aan ogahay intaanan ogahay culummadii horena saasay dhihi jireen imaamu shaafici markuu rabo inuu mas'ale ka hadlo wuxuu dhihi jiray mas'aladan sidaan waaye walaa aclamu fiiha khilaafan masaladan dhexdeedana aniga khilaaf uma ogi hadhow hadduu nin soo helo khilaafka isagu marka waa macduur hore u sheegtay walaa aclamu buu soo yiri waa cudurdaar buu helaya laakiin haddaad marka cirka inta isgeysa tiraa ma jiraan waxaas wixiina berri la helo cilmi ahaan loo helo dee diinku ma ahan wax agga agga xagga kale aad aadaya maa qofku inuu marka hadday culimmadaas yeeli jireen qofku marka inuu iska ilaaliyo saa yeelo wara'suhu madaxiisa isaga oo wuxuu maka galay isagoo madaxiisa yakaadu wadakhala rasuululah sal l slam makata ayuu galay walxaal iyadoo ra'suhu madaxiisuna yakaadu uu sigayo yamasu inuu taabanayo muqadamata araxli kooraha hashiisa saarnaa afkeeda hore inuu madaxiisa isagoo taabanayo ayuu galay yacnii isagoo fooraro ayuu galay isagoo fooraro oo madaxa hoos u foorarinayo ayuuma ka galay ayb min tawaaducihi lirabbihi caza wajalla sidaana wuxuu u yeelay <clears throat> hoos isu dhigidda iyo yacnii isbihinbihinta oo u tawaaducaya rabbigii caza wajalla oo dadku markay meel qabsadaan oo jeish toban kunna ay isku og yihiin maanta in toban kun oo ciidana ay daba socoto magaaladii dhammayd qabsaday isaga markaa ad waxaa weeyaan inuu xagga ka qudbeeyo intan ka qudbeeyo oo is yacni oo iskibriyo oo madaxa kor u taago oo awood sheegto oo dadka guulguulo iyo sidaasuu yeeli lahaa laakiin rasuulka ilaahay yacni sala allahu calayh waali wasalama maka wuxuu galay isaga oo markaa madaxiisa hoos u foorarinayo madax hoos u raaricinta waxay tusee tawaabuc iyo tadallul allow ku shukrinayaa ilaahay buu u mahad celinayaa addoonnimadiisana waa muujinaya xoogiisa inuusan waxan ku keensanin ee taageero allah subxaanah wa tacaala inuu ku helay dadka marka umaradaa sidaan yaa laga rabaa haddii nebigu sidan yeelahayo maa baalo marka qof yacnii wax badan wax badan wax badan ka hooseeya waqad amana sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu nabadgeliyey annaasa dadkii maxaabiista awalba nebiga ama imaamka ikhtiyaar u leh inuu ama daayo ama wax ka qaato ama addoonsado waa iska daaya marka waqad ammana sal اllahu calayh waali wasalam wuu ammaan geliyey annaasa dadkii ilaa cabdalcuza bni khaal ilaa cabdalcuza bna khaal mooyaane wa cabdallaahi bna sacd bni abi sarf ninkaan maaha wa cikrimata bni abi jahlin wa miqyasa bna dubaada wاlxuwayrisa bna nuqayd waqaynatayni iyo laba naago heesi jirtay libni khadal ninkaa ibnu khadal uu lahaan jiray oo nebiga cay jireen nebiga islaamka bay markaa cay ay cay jireen wahumaa labadoodaasna fartana wa saaxibatahaa fartana iyo waxay ahayd saaxiibteed ayb wa saarata iyo saara mawlaata mawlaatan libani cabdilmualib buu amray in la dilo fainahu sal اllahu calayh waali wasalam maxaa yeele nebiga ahdara dimaahum dhiiggooda wax ka soo qaad midaan lahayn buu ka dhigay wa amara biqatlihim dilkoodii buu amray xaysu wujiduu meeshii laga helay meel allaale meeshii lagu arko hala dila buu yidhi xataa walow kaanuu haba ahaadaan mutacalliqiina kuwo ku dhegan biastaari ilkacbati kacbada daahiyadeeda xataa hadday ku dhagaan bartaa ku dila buu yidhi faqutila bnu khadal waa la dilay huwa isagoo mutacalliqun bilastaar isagoo kacbadii ku dhegan kacbada haysto ayaa bartaa lagu dilay wamiqyas bnu dubaabana eh, waa la dilay walxuwayris bnu nuqayd waihda alqaynatayni labadii naagood mid ka mida wa aamana albaaquuna intii kalena way rumeeyeen intaa iyagu waa la dilay kuwii kale waa carareen waa la soo cogayso soo laabteen way rumeeyeen cabdullahi bnu abi sarxi qisadiisa hadda ka hor baan hore uga sheekaynay cumaan bnu cafaan ayuu ku hooyo ahaa nebigu u keenay cumaan yaa rasuul allah wuxuu yidhi baayic cabdallaahi la mubaayaco buu yidhi cabdullaahi waa kan rumeeya isagoo muslim buu yimid waa aamusay marka nebigu waa ka aamusay mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad buu ku celiyey intaa nebigu waa aamusan yahay markii dambe uu mubaayacooday markaasuu yidhi war qof alaysa minkum rajulun rashiid qof wax fahmayo miyounan idinku jirin markaan gacantii ka laabtay oon ka aamusay miyaa nin wax gartoo u istaago ninkan dilo miyaan idinka laydinka helaynin markaasay yidhahdeen yaa rasuulallah annaga wax qalbigaaga ku jira ma aanan ogeyne maxaad noogu ishaari weysayoo ishaada un maxaad noogu iljabi weysay annagaa markaa dili lahayn markaasuu nebigu sal ll slam waxa uu yidhi nebi uma habboona inuu yeesho il wax khiyaanaysa il dhagar nebi inuu yeesho uma aha haddaad igaran weyseen iska daaya waa islaamay marka ninkaa marka isagu saasuu ku fakaday raggan marka jaraa-imtooda marka dadkii nebiga la dagaalay uxud kula dagaalamay abuu sufyaanba ka mid yahay waa sidan lama dhihin kuwan iyaga marka maxay qabaan oo kacbadu iyagoo kacbadii ku dheggan in loo dilo maxaa keenayna oo dhaliyey waxaa dhaliyey gaalnimadooda waxbaa u wehiyey kufri iyo ziyaaday qabeen ayaga kuwa kale kufri bay qabeen bis kuwan laakiin ziyaada u wehiysa ziyaadadu waxay tahay iidaauhum lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga iyo diintay dhibi jireen oo maxaa ka mid a siday nebiga ku dhibi jireen waa cay jireen gabdhahaasna nebigay cay jireen nimankanna marka iyagaa ku diri jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka cay iyo kufri ziyaada abay ah la imaadeen marka gaalnimadoodu iidaa baa la socday ibnu taymiya saar ibnu masluulka saasuu dhahaa kufriga marka iidaha uu la socdo iyo dhibaatadu ay la socoto waa ka duwan yahay kufriga mujaradka ah ayb oo nimankii nebigu intuu isku ururiyey say u yaacayeen kacbadii bay dalaq yidhaahdeen kacbadii waa buuxsantay marka odayaalkii quraysh iyo waa carareen markuu nebigu soo galay kacbadii bay dalaq yidhaahdeen albaabkii buu nebigu furay waa ka soo baxeen markay ka soo baxeen baa marka uu yidhi maada tadunnuuna annii faacilun bikum maxay idinla tahay inaan idinku samaynaayo markaasay yidhaahdeen akhun kariimun wabnu akhin kariim shalay sidaa ma dhehaynin markay magaalada ka saaraayeen ay dhibaayeen walaal wanaagsan iyo wiil adeer loo yahay oo wanaagsan saas unbaan kaa filaynaa markaasuu wuxuu yidhi idhabuu fa antum ulaqaa sidii yuusuf walaalihiis yidhi unbaan dhahayaa buu yidhi laa taqriiba calaykum اlyowm yakfir اllaahu lakum wahuwa arxamu الraaximiin nebigu marka waa iska cafiyey waa daayey iyagii dhammaantoodna meeshay kula mubaayacoodeen oo halkaasay ku islaameen muslimat اlfatxi ayaa la dhihi jiray marka dadkaas muslimat اlfatxi dad badan baa marka kusoo biiray muslimiinta oo awal muhaajiriin iyo ansaaray ahaayeen hadda muslimat اlfatxi baa marka yimaadeen islaamkoodiina marka waa wanaagsanaaday dadka iyagaa naagaha nebigu ma dili jirin dagaalka in lagu dilana waa diidi jiray waa inkiri jiray laakiin naagahan iyagana maxaa loo dilay cayda rasuulka walidaalika shaykhulislaam ibnu taymiya suuradda aayadda suuratu tawba ku jirto ayuu wuxuu yidhaahdaa wain nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun bay ballanta ka baxaan ballantoodii kadib wadacanuu fii diinikum diinkiinnana ay duraan waxay diinta ku durayaan waa nebiga caydiisa iyo diinta caydeeda iyo waa iidaha ziyaadada waa gaalnimada zaa'idkaa markaasuu alla wuxuu yidhi faqaatiluu a'immata alkufri a'immata alkufri waxay ku noqdeen dhibkaas ayb marka gaaladii laftirkoodaan isku xugun noqon karin qaarna marka yataxatamu qatluhum qaarna in la iska dayn karo ayb kuwa nebiga caayoo kale ma la day karo waktigan haddii muslimiinta gacantooda ay galaan ninka madaxda ay gacantiisa soo galaan ma day karo qof nebiga caayey awal gaalo ahaa hadda waa islaamay dhib ma leh awalba gaal buu ahaa nebiga cayadiisa muxuu u kabanayay ma la dhahayo isdhan cayda nebiga gaalnimo iyo ziyaado wey ziyaadadaas baa marka lagu dilayaa dilkaasuna waa waajib hadduu islaamo xataa ka dhici mayso ayb islaamkiisu waa anfacayaa aakhire markuu tago amaa qatliga iyo dilka ma ka dhacaayo hadduu muslim ahaa jiray qofka nebiga caayeyna waagii hore hadduu muslim ahaa cayda nebiga waa ku ridoobayaa waa ku gaaloobayaa dilkiisuna waa waajibayaa hadduu diinta ku soo noqdo towbad keeno aakhira baynahu wa bayna rabbihi waaye laakiin nin nebiga caayay dhulka korkiisa inuu ku socdo iyadoo muslimiintu awood leeyihiin ma bannaana ayb xukunka sharciga culammadii marka salafkuna ay tilmaameen kaas weeyaan shaykhulislaamna aad u taxriiriyey kitaabkiisa asaar ibnumasluul markii ay dhacday waaqicatu casaaf ninkii la dhihi jiray nasraaniga ahaa ayb saxaabada fahamkooduna sidaas buu ahaa jiray ayb dad baa dhahaya marka dhib male gaaladee nebigu dulqaaduu lahaa jiray waagii isagu uu joogay waa lacay jiray waa iska dhaafi jiray innagana marka inaan dulqaad muujinno waa haddaan muslimiin nahay ay ku leeyihin nebiga isaga xaqiisuu ahaa hadduu doono waa cafi karay laakiin hadda yaa cafinaya rasuulka xaqiisa masaladaas marka ma fududa dad soomaalida ka mid ah nebiga iyo diinta aad u caayo ayb oo midaan waxba ahaynoo meelaha iska joogo kuwan baabuurta dhaqo iyo yaad arkaysaa inay leeyihiin diinta waxaas ku sameey iyo nebiga waxaas ku sameey iyo bartaasuu ku gaaloobay ayb qofkaasi macduurna ma aha qof soomaaliya islaamnimo intaa kula soo ekaaday nebi cayma mudan yahay mase ma mudnou ka jaahil yahay suurtagal ma aha maxaa yeele maanta iimaanka rasuulka aad rumaysan tahay muxuu keenayaa inaad weynayso soo maa ayb cay maxay tahay marka cay macnaheed cayduna weynayn miya mase waa xaqirid wa xaqirid waa haadihi mas'ala marka inuu xalaashadana lama shardiyo ogaan la'aan baa haysayna lama dhihi karo masaladan mujtamaceenna ayb marka saa darteed marka waxaa weeyaan kaasoo kale markaa wixii markaa mas-uul ah oo xoog leh inay bartaas ku dilaan weyaan ama ay marka towbo u bandhigaan hadduu towbad keenana towbadiisa aakhira ay anfacda laakiin isaga la dilo mar hadduu nebiga caayin ayb wanasla sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu degay makata maka ayuu degay waاqtasala fii beyti ummi haani gurigii ummu haani oo in adeertiis ahayd oo cali walaashiis ahayd ayuu ku qubaystay wasallaa amaaniya rakcaatin siddeed ragcuu tukaday waqhti barqa'a bay ahayd salaatu duxaa bay ahayd baa la yidhi waqiila salaatu اlfatxi yusallimu waa salaamo naqsanayay min kulli rakcatayni laba ragcoo kasto faqiila waxaa la yidhi innahaa salaatu duxaa waqiila salaatu اlfatxi waa salaad shukri ana waa la yidhi oo salaatu اlfatxi bay ahayd qaala suhayliyu waqad sallaahaa sacdu bnu abi waqaas ayaa tukaday fii iiwaani kisraa yacnii kisra meeshii uu ka talinayay markuu gacanta ku dhigay ee taladiisii iyo madaxtooyadiisii markuu qabsaday waa tukaday sacdu bnu abi waqaas sideed buu tukaday ilaa annahu sallaa amaaniya rakcaatin buu tukaday siddeed ragco bitasliimin waaxidin hal salaama naqsi buu ku tukaday walaysa kamaa qaala siduu u yidhi suhaylis arrinku ma ahane bal yusallimu min kulli ragcatayni laba ragcoo kasto waa ku salaamo noqsanayay kamaa rawaahu abu daawuud sida uu wariyey wakharaja sala allahu calayh waalihi wasalam nebigu waa baxay ila gurigii buu ka baxay fadaafa bihi dawaafa quduumin <clears throat> fadaafa bihi kacbadii ila lbeyti buu u baxay dheh kacbadii buu aaday fadaafa bihi waa ku dawaafay dawaafa quduumin dawaafu lquduum dawaafka soo gelidda ayuu dawaafay walam yasca sacyina lama imaaninoo safeye marwo ma uunan sacyinin ayb sacyigiina markaa lama unan imaaninoo safey marwo ma sacyinin walam yakun muctamiran muctamirna ma ahinoo nebigu cumro uma xirnayn maxaa yeele sacyigu ama cumraa leh ama waxaa iska leh xaj ayb waa min acmaali اlcumrati aw اlxaji ayb amaa yacnii qof caadi oo kacbada iska tegay oon muctamirna ahayn dawaaf buu samayn karaa dawaaf keligii waa la yeeli karaa isagu waa sunno sida masaajidka marka loo soo galo taxiyatulmasjid loo tukado ayaa marka kacbada la galana dawaafulquduum lagu bilowdaa hadday cumro kuu xirnaydna dawaafulquduumka dawaafkaagii cumrada asaa isku noqonaayo kii yacnii quduum iyo kii cumradaba asaa isku qaadanayo sacyi baad ka dabageynaysaa haddii aadan muxrim adoo ah soo gelinna keliya waxaad samaynay dawaaf laba ragcaad tukanaysaa waana iska tegaysaa sida nebigu yeelayba sala allahu calayh waali wasalam wadacaa bilmiftaaxi nebiga furihii u yeertay kacbada furaheeda fa fadakhala albeyta kacbadii buu galay dhexdeeda wa amara biilqaa'i suwari masawirada in la tuuro ayuu amray masawiradaas marka dhowr nooc bay isugu jireen kuwana dhagax bay ahaayeen waa la burburiyey kuwana waxay ahaayeen maryo waa la jeexjeexay kuwana waxay ahaayeen derbigay ku qornaayeen kuwii derbiga ku qornaana nebiga mara in la qoysto ayuu amray maraa lasoo qooyey waa la tirtiray marka derbigii waa laga tirtiray waxaa laga qaadanayaa marka masawirada iyo waxyaabaha lagu fidnoobo oo diinka asalkiisa iyo towxiidka loogaga fidnoobo in la zuuliyo la baabi'iyo <clears throat> ayb waamara biilqaa'i suwari iyo wamaxwihaa tirtiriddeeda buu amray minhu derbiga kacbada in laga tirtiro sawirkii wuxuu ku arkay ibraahim iyo ismaaciil buu ku arkay iyagoo ibraahim iyo ismaaciil sawirayo qoryo gacanta ku haysto oo ay leeyihiin yacnii alistiqsaamu bilazlaam bay samay jireen qoryahan ayay ku faashan jireen markaasuu wuxuu yidhi ibraahim iyo ismaaciil ma faashan jirin faal ma aqooninu markaasuu wixii dhammaa baabi'iyey rasuulka sal l slam ayb gadaal dambena waxaan ugu tegi doonaa qubuurahana inuu baabi'i jiray rasuulka calah salatslam waxaan kaloo arkaynaa marka meelihii ilaahay kayrkii lagu caabudi jiray laata iyo cuso iyana in markiiba nebigu inuu amray in la baabi'iyo la jajabiyo maxaa yeelay aslu asludiin oo tawxiidkay dadka ka fidneeyaan marka qabri hadduu dhisan yahayna in la dudumiyo hadday dadku mid ay tagaan uu yahay oo dadku ay baryaan oo caabudaan uu yahayna indhaha dadka in laga qariyo isaga dhamba oo ilaahay subxaanahu watacaala marka si cibaadadiisa dadka dhexdeeda ay markaa ugu shaa'ic ugu dhex noqoto oo aan qubuur iyo wax kale aan la caabudin taallooyinka iyaguna in la burburiyo maxaa yeelay waa caada jaahiliya oo iyadana towxiidka marka saamaynayso ayb meelaha iyaguna waxaa la mida dadku ay caabudaan oo ay u tagaan eh, macnaha gaarka ah, ay u tagaan oo nafci iyo dur ay ka raadsadaan dib in loo dhigana ma bannaano waxyaabahaas oo kale maxaa yeelay dib u waxaa ku jiro xaqi alle oo hadmi lagu samaynayo walidaalika rasuulka calayh isalaatu wasalaam mar allaala markuu makansaday horuu ka baabi'iyey wakhti yar ma sugin xataa ayb furihiibuu marka gurigiibuu galay wa amara biilqaa'i suwari wamaxwihaa minhu waadana bilaalun bilaal waa addimay yowmaidin maalintaa calaa dahri اlkacbati kacbada korkeeda ayuu ku addimay uma radda sala اllahu calayh waali wasalam nebigu waa celiyey almiftaaxa furihi ilaa cuhmaana bni طalxata bni abi طalxata alxajabiy ayuu u celiyey qoladaasaa waxay haysan jireen kacbada furaheeda iyagaa lagu ogaa qabiil ahaan sida cabbaas iyo owlaaddiisa loogu ogaa siqaayada yacnii biyaha samsamka dadka in la waraabiyo iyagaa lahaan jiray marka shaqadii kacbada iyo way kala qaybqaybsadeen nebiga marka qoladii awal haysatay buu faraha uga qaaday mar hadday ku islaameen iyagu u daayey cali baa damco inuu ka qaado furihii cumaan baa marka nebiga u yimid cali sidaan buuna yeelayaa markaasu wuxuu waxaa soo degtay baa la yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha marka iyagii buu nebigu ku celiyey sala allahu calayh ali wasalam wa aqarahum waana u sugay nebiga cala sidaanati kacbada u khidmaynteeda inay kacbada iyagu ilaaliyaan u khidmeeyaan buu u sugay oo u daayey wa kaana alfatxu maka furashadeeda iyo guusheeda licashrin baqiina min ramadaan waxay ahayd iyadoo toban ay ramadaan ka dhiman tahay toban iyadoy tagtay baa la soo baxay iyadooy toban ka dhiman tahay ayaa maka markaa la galay oo la furtay wastamara nebigu wuxuu ku daa'imay sala allahu calayh waali wasalama mufdiran mufdiran isagoo afuran baqiyata shahri bisha intii ka hartay nebigu waa afurnaa ila musaafir buu ahaa yusallii rakcatayni laba ragcana waa tukanayey waya'muru ahla makata reer maka ayuu farayey an yutimuu salaaddooda iyagu inay taam yeelaan isagaa tujinaayey laba ragcoo salaadaha afartaa ka tukanaayey inay taam yeelaanna dadka waa amraayey ilaa sagaaliyo toban maalmood buu salaadda gaabinayay markaa maxaa yeeley nebigu wakhti ma go'aansanin wakhti uu meesha ka tegayay baan ayaan u go'nayn safarna waa ku ahaa waa iska gaabinaya marka salaadda kama rawaahu النasaaئiyu biisnaadi xasani can cimraana bni xusayn radia اllahu canhu waqadba salى اllahu عalيyh ali wasalama nebigu wou qudbeeyey alhada berri markay ahayd min yowmi اlfatxi maalinkii maka la furtay berrideeda ayuu qudbeeyey fabayana wuxuu caddeeyey xurmata maka maka xurmadeeda wa annahaa iyadu lam taxilla inaynan u xalaal noqonin liaxadin qablahu qof isaga ka horreeyey walaa taxilu liaxadin bacdahu qof isaga ka dambeeyana inaynan xalaal u noqonaynin waqad uxillat lahu waa in loo xalaaleeyey buu sheegay saacatan gelin oo min nahaarin maalinka ka mida wa hiya iyaduna hayru saacatihi tilka ayb wa hiya iyaduna hayru saacatihi saacaddiisaas waxaan ahayn tilka taadaas ah xaraamun weeyaan iyadu mid xurma leh wabacaa sal allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu diray asaraayaa buu kala diray ilaala ayuu kala diray ilaa man xawla maka maka agagaaraheeda dadka ah buu u diray dad erge ayuu u dirdiray min axyaa'i alcarab carab qabaa'ilkeeda ah yadcuunahum iyagoo markaa ay ugu yeerayaan ila alislaam maka agagaaraheeda carabtii deganayd baa loo kala diray saxaabadii dad buu ugaga diray si markaa islaamka ay ugu yeeraan oo islaamka u soo galaan maka furashadeedu marka halkaas ibnu kaiir ku koobay wabilaahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wala ali w